alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed alkhaasu waxaynu soo maray caamka ayaynu soo maray waxay mashaayikhdu inagu xigsiy waxay mashaayikhdu ku xigsiiyeen alkhaas maadaama caamka iyo khaasku calaaqa ay ka dhaxayso alkhaasu tacriifuhu alkhaasu muqaabil اlcaami alkhaasu khaasku muqaabilun lilcaami waa mid ka hor jeeda caamka faidaa kaana alcaamu markuu ahaaday caamku yatanaawalu akara min waaxidin mid gaadhaya midh wax ka badan bilaa xasrin koobis la'aanteed ku gaadhaya oo aan xasri wehelin fa ina alkhaasa khaasku laa yatanaawalu ma gaadhayo siwaa waaxidin mid keliya mooyaane wax kala gaadhi maayo ka zaydin masalan waa sida zayd oo kale tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaa oo zayd wuxuu noqonayaa magaca calamka ahi khaas buu noqonayaa aw yatanaawalu ama wuxuu gaadhayaa akara minhu wax waaxid ka badan oo midh ka badan buu gaadhayaa walaakinahu calaa sabiili alxasri ha yeeshee wuxuu ku sugan yahay waddo koobisuu ku sugan yahay oo koobisii weheliso kanayni waa sida laba aw khamsatin ama shan aw mi'atin ama boqol oo cadadadaasi midh wax ka badan bay markaa ku dhacayaan ha yeeshee xasrin baa wehelisa liannahu khaasun bi hada alcadadi wuxuu khaas ku yahay cadadkaasuu khaas ku yahay tiradaa la sheeguu khaas ku yahay mi'a marka la yidhaahdo boqolkaasunbay ku dhacaysaa boqol iyo kow ma soo gelayaan wa minhu nakiratu fi siyaaqi اlisbaati khaaska waxaa ka mida annakiratu nakirada fii siyaaqi lisbaati hadal la sugaayo dhexdii dhacday ka qowlika waa sida hadalkaagaad tidhaahdo ra'aytu waxaan arkay rajula nin baan arkay fi lbeyti guriga gudihiisaan ku arkay aw uctiqu ama waxaan xoraynayaa cabdan addoon baan xoraynaya haddii mudaaric laga dhigo yani way noqonaysaa waa nakira fii siyaaqi اlisbaat haddii amar laga dhigana waxay noqonaysaa nakiratun fii siyaaqi اlisbaat aw actiq ama xore cabdan addoon xore amarka laftiisuna wuxuu noqonayaa nakiratun fii siyaaqi اlisbaati buu noqonaya fainahu wain kaana saalixan fainnahu yani eraygaasi nakirada ahi wain kaana saalixan haba noqdo mid u suubama oo ku dhici kara likulli rajulin nin kasta wa saadiqan ku rumoobaya biأyi cabdin addoon kasta ila annahu camaliya laa yasduqu ila bifardin waaxidin ha yeeshee camal ahaan yacni marka lagu soconaayo camal ahaan lagu soconayo oo la doonaayo in lagu dabaqo kuma rumoobayo mid keliya mooyaane wax kale midkaa keliya oo yakhtasu bihi uu ku khaas noqonayo liannahu bimacnaa wuxuu markaa ku sugan yahay macnaha ah ra'aytu rajulan waxaan arkay nin ninkaasoo waaxidan keli ah aw uctiqu ama waxaan xoraynayaa cabdan addoon addoonkaasoo waaxidan keliya ah. ama wa actiq xoree cabdan addoon xoree addoonkaasoo waaxidan keli ah mawduuca halkan ay mashaayikhdu kaga warramayaan xafid allahu axyaa'ahum waraxima amwaatahum waxuu ku saabsan yahay alkhaas khaaskuna wuxuu ka hor jeedaa oo muqaabil u yahay caamka haddii caam la gartay khaasna waa la garanayaa oo quyuuddii iyo fusuushii loo dhigay caamka marka mid ka mida la waayo waxa soo baxaya khaas oo allafظ اlmustaqriqu lima yaصluxu lahu dafcatan biwadcin waaxidi bilaa xasrin hadii waxa weeye lafdigii waxa u suubamoo dhan aanu ku wada dhacayn oo wada maanshaynaynin wuxuu noqonayaa khaas buu noqonayaa hal mar keliya haddaanu ku wada dhacaynin ee calaa sabiili bedeliya ugu dhacaayo sida mutlaqii oo kale wuxuu noqonayaa markaa khaas buu noqonaya mutlaqa culammada qaarkood waxay yidhaahdaan waa cumuum laakiin cumuumka waxay uga jeedaan markay leeyihiin waa caam waa cumuum bedeli ah ee cumuum shumuuliya ma aha calى sabiil اbedel ayuu afraad badan ugu dhici karaa laakiin hal mar keliya yani markaa ashkhaas badan iyo wax fara badan kuma dhacaayo mid keliyuunbuu ku dhacaya hadduu mufrad yahay hadduu jamac yahayna afraad yar oo makhsuusuu ku dhacaya waa saas yadaa weyi marka muطlaqii wuxuu ka mid yahay cumuumkii shumuuliga ha noqon maayee khaas buu noqonaya xasri hadduu weheliyo ile qaydka ku jiray tacriifka caamku wuxuu ahaa bila xasrin qowlka yani markaa saxiixa ah marka la maro lafdigii xasri faa'iidaynaayey oo koobisi ay koobisi wehelisay wuxuu noqonayaa isaguna khaas buu noqonaya markaa zayd maala haddii la yidhaahdo ra'aytu zaydan ama jaءa zaydun wuxuu noqonayaa yani khaas buu noqonaya waa macrifo shaksi keliyay ku dhici zayd zayd shaksi keliya ayuu ku dhici cadadadii laftoodu waxay noqonayaan khaas bay noqonayaan sida markaa mia ama alf ama cashara waayo xasrin baa weheliso caam ma noqonayaan caamka iyo khaaskana waasita uma dhaxayso hadduu caam yani noqon waayo waa inuu khaas noqdaa hadduu khaas noqon waayona waa inuu caam noqda nakirada siyaaqul ihbaat dhacday oo hadal la sugayo dhexdii dhacday yaduna waxay noqonaysaa khaas bay noqonaysa ra'aytu rajulan fi lbeyti nin baan arkay waxaan arkay nin guriga gudihiisa ku sugan ayaan arkay ama guriga gudihiisaan ku arkay wuxuu noqonayaa khaas ayuu noqonaya ilaaq ha ku jiro oo lafdigu muطlaq ha ahaado ha yeeshee camal ahaan wuxuu ugu dhacayaa fardi keliya oo waaxid mucayana oo calam u yahay rajulan ma jirto nin kasta ayuu saalix lafdigani u yahay ninkaasi wuxuu noqon karaa ninkuu doono laakiin hal mar mid wax ka badan kuma dhacayso acطi rajula kada wa kada waxaa lagu yihi waxaad siisaa nin waxaa waxaasi waxaasii waa hal nin keliya ayaa inaad wax siisan la amraya ninkaasi laakiin mucayan ma ahoo kuu doonu noqon karaa uctiqu cabdan haddii la yidhaahdo ama cataqtu cabdan hadii maadi laga dhigana waa la mid waa nakira fii siyaaq اlihbaat amar haddii la geliyona waa saas si leeg actiq cabdan xoree addoon xoree addoon addoon xoree wuxuu noqonayaa yani markaa nakira fii siyaaq اlihbaat oo awaamirtu waxay gelayaan yani siyaaqulisbaatkii bay ka mid yihiin sida nawaahiguba uga mid yihiin nakira fii siyaaqi nafyigii oo shibhu nafyi markaa uu leeyahay nahyigu fainahu wain kaana صaalixan likuli rajuli wasaadiqan biأyi cabdin ila anahu camaliya la yasduqu ila bifardi waaxidi yakhtasu bihi mid keliyunbuu ku dhacaya marka waxay la macno tahay ra'aytu rajula waaxidan saasay la macno tahay التkhصiiص tacriifuhu lugaة alifraadu khaas markuu inoo soo sheegay haddana waxa uu inoo sheegayaan mashaayikhdu khaas yeelista wax la khaas yeelo tacriifuhu sharxista la sharxaayo ama qeexista la qeexaayo takhsiiska luqatan luqada gudaheeda alifraadu waa keliyeelista wasilaaxan sida heshiiska lagu yahayna qasrulcaami waa in caamkii lagu koobo qasri waa xasri waa in caamkii lagu koobo calaa bacdi afraadihi afraaddii uu ku dhacaayey yacnii qaarkood lagu koobo lidaliilin deliil daraaddeedna loogu koobo deliilkaasoo yadullu calaa daalika sidaa ku tusinaayo ay jaclulxukmi ahaabiti waa in laga yeelo xukunkii sugnaa lilcaammi caamka u sugnaa maqsuuran mid lagu koobay calaa bacdi afraadihi afraadda caamka wax ka mida mid lagu koobay in laga yeelo jaclu waa masder loo idaafeeyey mafcuulkiisii loo idaafeeyey laba mafcuul baynay qaadanaysaa kii koowaad baa loo idaafeeyey kii labaadna maqsuuran weeye waxaa yeelay xukumkii caamka u sugnaa mid lagu koobay afraaddii caamka wax ka midoo bacdigii baa lagu koobay biikhraaji ilbacdi alaakhari canhu barka kale in laga saaray oo laga bixiyey ayaa loogu koobay waqad yakuunu waa dhici kartaa inuu noqdo adtakhsiisu khaas yeelistu qasra almutacadidi kii cadadka u saaxiibka ahaa in la koobo calaa bacdi afraadihi aydan qaarkii ama afraaddiisa wax ka mida mid lagu koobay inuu noqdo waa dhici karta aydan noqoshaynu ku noqonay takhsiiska iyo khaaska nowcan maa farqa u dhexeeya takhsiis kasta khaasna waa weheliya laakiin khaas kasta takhsiis ma weheliyo marka labadu waa israaci karaan oo inuu khaas soo arooray waxna lagu khaas yeelo caam ama mutacadid uu khasiso waa dhacda waana dhici karta lafdi khaasi inuu soo arooro oo aanu caam ama mutacadid waxba khasisin ee u ibtidaa'an sidaa isaga soo arooro marka waxa u dhaxaynaya cumuumun wa khusuusun mutlaq ayaa khaaska iyo takhsiiska u dhaxaynaya oo takhsiis kasta khaas waa weheliyaa laakiin khaas kasta takhsiis ma weheliyo takhsiisku wuxuu noqonayaa shaygii caamka ahaa xukunkiisii in wax laga dhex bixiyo ama shaygii mutacadidkahaa xukunkiisii in wax laga saaro xukunkaasi mid la sugay ama mid la nafiyey kuu doonaha noqdo khaas yeelistu waa ku dhacaysaa cumuumkii in la khasisaayo wax laga reebaayo mutacadidkiina eh, takhsiisku waa ku dhacayaa caamkii in wax laga reebaayo oo laga saarayo ama shaygii mutacadidka ee cadadka u saaxiibkaa in wax laga saarayo wax laga bixinayo tacriifka mashaayikhdu ay ku tacriifiyeen nowcan maa waxbaa ku yaro jira oo waxay yidhaahdeen qasrulcaami calى bacضi afraadihi lidaliilin yadullu calى dalik aw mutacadidin in lagu daro ayaa fiicnayd oo la yidhaahdo qasrulcaami aw ilmutacadidi calى bacضi afraadihi lidaliilin yadullu calى dalik oo shay aan caamba ahayn ee cadad u saaxiiba in wax laga saaro waxay noqonaysaa qasrulmutacadid bay noqonaysaa waa takhsiis shaygii cadadka u saaxiibkaa la khasisay falabitha fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman takhsiis weey cadadkii kunka ahaayee la sheegay baa konton laga reebay kunkii sano konton baa laga reebay oo laga khaas yeelay laakiin marka lagu socdo tacriifka odhanaya cadadadu caam bay noqonayaan qowlka culammadaa ku tegey ra'yigaas marka lagu socdo waxay noqonaysaa tacriifku inuu iska saxan yahay oo mutacadidkii markaa caamku gudagelaya marka mashaayikhdu maadaama ra'yiga kale ayagu doorteen ee odhanaya mutacadidku caam ma aha markay sida hore ku tacriifiyeen yacni nowcan maa waxay tilmaameen wax aan tacriifka soo gudagelin ayay dib ka tilmaameen oo waatay yidhaahdeen waqad yakuunu takhsiisu qasra almutacadidi calaa bacdi afraadihi aydan alamila tanna waa tusaalayaashii weeye alif qasrulcaammi caamkii in la qasriyo bimacnaa in la khasiso oo cumuumkiisii bacdi ka mida in lagu koobo ka qowlihi tacaalaa waa sida hadalkiisa uu allah yidhi yuusiikum allahu fii wlaadikum ilaahay wuxuu idiin dardaarmayaa fii sha'ni awlaadikum xaalka ubadkiinna ayuu idiin dardaarmayaa iyo siday xoolaha u kala yeelanayaan markaa dhimataan dabadeed fahaadaakani caamun caam wuxuu ku yahay fii jamiici awlaadi almukhaatabiin dadka lala hadlaayo dhammaantood ubadkooda ayuu caam ku yahay awlaadikum waa jamaca loo idaafeeyey macrifo jamaca macrifada loo idaafeeyeyna waxay ka mid ahayd siyaqii cumuumkay ka mid ahayd marka kul lawlaad baa soo gelaya wa caamun fii kulli waladin wuxuu caam ku yahay walad oo dhan fakhusa alأwalu biqowlih waxaa la khasisay alأwalu ka hore oo jamiici awlaadi اlmukhaatabiin biqowlihi salى اllahu عalayh wasalam hadalkiisuu nebigu yidhi salى اllahu عalayh wasalam baa lagu khasisay inaa anagu macaashira alanbiyaa'i waxaan khaas yeelayaa oo gaar yeelayaa ururka ambiyada ayaan gaar yeelayaa ama ururada ambiyadan gaar yeelayaay jamacyada ambiyadan gaar yeelayaay laa nuurasu nalama dhaxlo maa taraknaa fa huwa sadaqa waxaanu ka tagnaa waa sadaqo fa akhraja wuxuu saaray wlaad alambiyaa'i nebiyada ubadkoodii buu ka saaray min cumuumi wlaadi اlmukhaaabiin kuwii lala hadlaayey ubadkoodii caamnimadooda uu ka saaray yani cumuumka ubadka kuwii lala hadlaayey ubadkoodii caamnimadooda ayuu ka bixiyo ka saaray oo awlaadda nebiyadu nebiyada dhaxli maayaan waayo nebiyadan la dhaxlin cilmi baa laga dhaxlaa nebiyada taana dadku waa u siman yihi laakiin maal lagama dhaxlo wa qaala salى اllahu alayh wasalam wuxuu kaloo nebigu yidhi salى اllahu alayh wasalam laa yariu lmuslimu alkaafira laa yariu dhaxli maayo almuslimu ka muslimkiihi alkaafira gaalka dhaxli maayo walaa yarisu alkaafiru lmuslima gaalkuna muslimka dhaxli maayo alxadiia xadiiska dhammaystir fakhasa wuxuu khasisay cumuuma kulli waladin ubad kasta caamnimadiisa ayuu markaa khasisay oo wuxuu ku khasisay oo wax kaga reebay biikhraaji اlwaladi اlkaafiri ilmaha gaalka ah saarista laga saaray cumuumka oo ilmihii gaalkaaha waalidkii dhaxay maayo taana waxaa u deliila xadiiska qadarka dambe aanay mashaayikhdu sheegin ay soo ikhtisaariyeen walaa yarisu lkaafiru lmuslima marka lafdiga markaa fii awlaadikum oo caam ahaa laba goor baa takhsiis galay mar waxaa laga khasisay awlaaddii nebiyada marna waxaa laga khasisay awlaaddii waalidadooda aan la diinta ahayn baa laga khasisa oo weladkii kaafirka ahaa ee gaalka ahaa aabbihiisii muslimka ahaa ama waalidkiisii muslimka ahaa dhaxli maayo waa qasrulcaammi ayuu noqonaya b albaaw misaalu qasri اlmutacadida ashyaadii cadadada u saaxiibka ahayd ama cadadadii in la khaas yeelo wax laga saaro tusaalaheedu ka qowlika waa sidaa hadalkaaga aad tidhaahdo masalan xaalaad tusaalaynayso ama tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaaye lahu calaya cashratu danaaniira ila alaaatan lahu waxaa u sugnaaday hebel calaya aniga korkayga waxa ugu sugnaaday ama calaya xaaluu korkayga ku sugan yahay cashratu danaaniira toban diinaar ilaa alaaatan saddex tobankaa ka mida oo aanu igu lahayn mooyaane fa inna fiihi waxaa ku sugan qasra dayni daynkii in lagu koobaayo calى sabcatin faqad toddobo keliya in lagu koobaayo marka cashara waxay noqonaysaa waa cadad cadadkii waxbaa laga reebay oo saddex baa laga reebay lahu calaya casharaةu danaaniira ila alaaثatan waxa u sugnaadoo hebel igu leeyahay toban diinaar ayuu igu leeyahay saddex tobankaa ka mida oo aanu iyaga igu lahayn marka laga reebo xaasilku wuxuu noqonayaa toddobuu igu leeyihi oo waxay noqonaysaa ilaa alaaatan darxi bay noqonaysa darxiga naaquska laga jaro wax yani culammadu waxay yidhahdaan darxi baa la yidhahdaa marka saddexdaa laga tuuro oo laga jaro baaqiga soo hadhay ee tobanka ka soo hadhay ayuu igu leeyahay toddobuu igu leeyahay oo xasilku noqonaya markaa daynkii toddoba ayuu ku koobay saddex baa laga khaas yeeloo laga saaray fataxasala fii haada amraani waxaa ku xasilay kan gudihiisa laba arrin baa ku xasilay kow caamun lafdi caamah aw mutacadidun ama cadad u saaxiiba lafdiga caamka ama mutacadidka ahoo ukhrija minhu lbacdu laga saaray bacdi ka mid mida ah. fa huwa alcaamu waa caamkii almakhsuusu la khasisay almutaqadimu ee uu soo hormaray dikruhu sheegista la sheegayaa uu soo hormaray oo inagii soo aragnay caamka marka laga hadlaayo in loo qaybiyo alcaamu lmaxfuudu ama alcaamu albaaqi cala cumuumih iyo ka labaadoo ah alcaamu aladii yuraadu bihi alkhusuusu iyo alcaamu lmakhsuusu saddexdaa qaybood in loo qaybiyo waynagii soo maray marka alcaamu lmakhsuusu waa caam cumuumkiisa loo jeeday ha yeeshee la khaas yeelay oo wax laga reebay laba daallun cala alikhraaj arrinka labaad ee ka xasilay wuxuu yahay labadii arrin buu ila kuu fasirayey ijmaalun uma tafsiilun amraani waa ijmaalun tirinta uu ku tirinaya kuu sheeg sheegayaana waa tafsiilun midna isagoo duuduuban baa lagu sheegayaa marna isagoo yani la kala saarsaaray oo la kala faahfaahiyey ayaa lagu sheegaya daallun cala alikhraaji waa wax ku tusinaya ama waa lafdi ku tusinaya bixin wax la bixinayo ama la saarayo lafdiga bixinta wax la bixinaya ama la saaraya ku tusinaya fa huwa almukhasisu waa kii wax khaas yeelayey bismi lfaacili xaal mukhasiska ku sugan yahay ismulfaacil ku sugan yahay oo qablulaakhirku oo qablaalaakhirka uu hoos dhigan yahay ila mukhasas haddii la yidhaahdo wuxuu noqonayaa mafcuul buu noqonayaa waa kii la khaas yeelay ee la khasisay mukhasisna waa kii wax khasisayey kalxadiiayn اlmadkuurayn tusaalahoodu waxay ahaatay waa sidii labadii xadiisee la sheegay walistinaa'i fi اlakhiiri iyo istinaha misaalka dambe ku sugan oo labada xadiisee hore inaa macaashira alambiyaa'i laa nuurasu awlaaddii ambiyaday ka khasiisayeen cumuumka awlaadda laa yarisu almuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslima weladkii aan la diinta ahayn waalidkii ayuu xadiiskaa dambena ka khasisayey marka labada xadiis mid walba takhsiisu cumuum baa ku sugan labada xadiis mid walibana waa mukhasis istinaaga iyo istinaaga misaalka kale ku sugan ee carabiga ah lahu calaya casharaةu dananiira ila alaaatan laftiisuna waxa uu sheegayaa waa takhsiisoo mukhasis buu noqonaya ilaa alaaatan baa mukhasis ah almukhasisaat <clears throat> waxyaalaha wax khasisa baa halkana lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya almukhasis alcaama calaa qismayni kii khaas yeelayay caamka laba qaybood buu ku sugan yahay almukhasis alcaama iyo almukhasis alcaami labaduba bannaan sida macruufka ah muttasilin wa munfasilin wuxuu ku sugan yahay ka bedelo calaa muttasilin wa munfasilin buu ku sugan yahay ama muttasilun wa munfasilun ay humaa labadoodu muttasilun mid muttasila weeye mukhasis muttasila wa munfasilun iyo mukhasis munfasil ah alأwalu ka koowaad waa mukhasiska mutasilka ahe huwa maa laa yastaqilu binafsihi waa kaan gaarkiisa isu taagaynin bal yatacallaqu macnaahu wuxuu ku tacalluqaya oo ku xidhan yahay macnihiisu billafdi yacni lafdiga ayuu markaa ku xidhan yahay yani lafdiga uu khasisayo ayuu ku xidhan yahay fa huwa muqaarinun lahu waa mid ku lamaan waa mid ku lamaan daa'iman weligii waa ku lamaan yahay oo mukhasiska mutasilka la yidhaahdaa gaarkii isuma taago kalaam mufiidana uma noqon karo iyadoo hadal kale aynay ka horraynin layskama odhan karo ilaa alaaatan waxa kalaam mufiida uu ku noqonayaa waxa uu khasisayo markuu ku ladhan yahay laakiin keligii iskama noqonayo wahaani nooca labaad ee mukhasisaadka ka midka ahi huwa mastaqalla waa kii istaaga binafsihi gaar ahaantiisuu isu taagaya walartibaaa lahu xidhnaansho uu ku xidhan yahayna ma jiro fi dikri xagga sheegista maca alcaammi caamka la jirkiisa la sheego min lafdin oo odhaah ah aw hayrihi ama hayrkii ah waxa uu tilmaamayaan mashaayikhdu mukhasisaadka in loo qaybiyo laba qaybood mukhasis mutasil ah iyo mukhasis munfasil ah mukhasiska mutasilka ahi ilaaba ilaa wuxuu khasisayo waa inuu ku ladhan yahay gaarkii isuma bixinaayo kalaam mufiidana ma noqonaayo haddii aan lagu ladhin wuxuu khasisaayey macno ahaan wuxuu ku tacalluqayaa shayga uu khasisaye wax ka reebayo waana ka hadli doonaa nooca labaad wuxuu yahay waa mukhasiska munfasilka ah mukhasiska munfasilka ahi waa ka gaarkiisa isu taagaya huwa ma staqalla binafsih gaarkiibuu isu taagayaa kalaam mufiidana u yahay walaa irtibaada lahu fi اdikri maca alcaami caamka la jirkii in la sheegana xidhnaansho uu ku xidhan yahay ma jirto yani waxaa weeye inuu ilaaba ilaa ku ladhnaado wuxuu khasisayey yani mid shardiya ma aha bale waxa weeye wuxuu u badan yahayba wuxuu ku yimaadaaba isagoo markaysagaa gaarkiisa loo sheegay mukhasiska munfasilka ahi wuxuu ku yimaadaa isagoo gaarun buu yimaadaa min lafظin aw hayrihi waxaa la bayaaminayaa oo la caddaynayaa min lafdin aw hayrihi mukhasiskaa mutasilkee gaarkiisa isu taagayo min lafdin odhaah ahaaday aw hayrihi ama waxaan lafdi ahayn ahaaday oo mukhasisaadka munfasilka ahi marna waxay noqdaan lafdi bay noqdaan marna waxaan lafdi ahayn bay noqdaan waynu u tegi doonaa in sha allahu tacaala oo caqligaa wax khasisaa la yidhi oo xiskaa wax khasisaa la yidhi oo ijmaacaa wax khasisaa la yidhi waynu arki doonnaa in sha allahu tacaala marka min lafdin aw hayrihi waxaa lagu bayaaminayaa mukhasiskan mutasilkii nooca uu yahay markaasaa la yidhi min lafdin aw hayrihi ama lafdi ha ahaado mukhasiskaa mutasilka ah mukhasiskaa munfasilka ah ama lafdi ha ahaado mukhasiska munfasilka ahi ama lafdi waxaan ahayn ha ahaado macnahaan waa saas almukhasisaat lmuttaila mukhasisaadkii mutasilka ahaa baa halkana lagaga hadlayaa oo ijmaalan laynoogu sheegaya wa hiya mukhasisaadka mutasilka ahi khamsatu ashyaa'a shan shay weeyaan kow alistinaa'u waa istinaaga laba asharطu waa shardiga saddex asifatu waa haayada shayga la tilmaamayo ilaa halkaa inuu ku eg yahay shan bedelulbacdi bedelka bedelulbacdi la yidhaahdo weeye shantaa qaybood weeyaan afarta hore culammada badankoodu waa sheegaan qaybta shanaadna ahlucilmiga qaarkood baa qaba halkiisaynu insha allah ugu tegaynaa mid walbana baab buu u yeelayaan oo ay kaga hadlayaan atakhsiisu bilistinaa'i waa khaas yeelista istina wax lagu khaas yeelo oo lagu khasiso baa halkanna lagaga hadlaya oo lagu baxsinayo tacriifuhu tacriifkiisa ama sharxidiisa iyo qeexistiisa istisnaaga la qeexayaa huwa ikhraaju اlbacdi in badh la saaro weeye biadaati ilaa adaadka ilaa ah lagu saaro aw maa yaquumu maqaamahaa ama wax maqaamkeeda istaagaya lagu saaro kulli iyo bacdi in alla geliyo culammada carabiyada qaarkood waa diideen oo waxay yidhaahdeen allama gelin karo ha yeeshe bacdu ahlicilmi baa isticmaalay isticmaalkaa shaa'ica ah bay mashaayikhduna ku socdeen istinaa waxaa la yidhaahdaa tacriifka uu tacriifinaya waa tacriifka isilaaxiga ah ama tacriifka lugawigaa ah, istinaa waxaa la yidhaahdaa waa istifcaal min aaniyi anigana waxa la waa alcaطfu waa leexinta aaniya cifihi waxaa istisnaaga loogu magacaabay istisnaa kaannahu hadalkii hore ee la soo sheegay baa dib loogu soo laabanayaa markaasaa wax ka mida laga saaraya markaa macnihii lugawiga ahaa nowcan maa xidhiidh buu la leeyahay macnahan isilaaxigaah macnaha istilaax ahaan lafdiga looga jeedo ee lafdiga loo istilaaxay macnihii lugawigaa xidhiidh buu laleeyahy isilaax ahaan waxaa lagu tacriifiyey ikhraaju اlbacdi biadaati ilaa aw maa yaquumu maqaamah ikhraaju maa lowlaahu ladakhala fi اlkalaami biila aw biixdaa akhawaatiha tacriifka ka fiicani waa kaas hadalkii hore wax soo gudageli lahaa haddaan istisnaagaasi imanin yacni marka lagu saaro adaadka ilaa ah ama walaaladeed mid ka mida lagu saaro waa adawaadka kale istisnaaga faa'iideeya oo khayru iyo siwa iyo erayada la midka ilaada waxaa si gaara loo sheegaa ilaada waxaa si gaara loogu sheegaa waa ummulbaab oo nuxaaddu abwaabta naxwada yacni meel walba waxay sida badan sheegaan wax ummulbaab ah oo baabkii asal u ah oo ugu axkaam badan istinaa marka la joogo umulbaabku waa ila shay waloo umulbaab lagu sheegayna ashyaada kale waa ka axkaam badan yahy axkaam dheeraaduu leeyahy marka adaadka ilaa baa lagu bixinaya ilaadana waxaa loo jeedaa tii basiitada ahayd baa loo jeedaa ta murakabadee in shardiya iyo laa laysaga keenay yadu istisnaagii ma aha ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah ama ilaa tafcaluhu takun fitnaة fi اlardi maaha istisnaa waa in shardiyo ah iyo laa naafiye ah ayaa laga tarkiibiyo laysaga keenay suyuudi baa ku odhanaya itqaanka bacdulkibaar baa waxay yidhaahdeen ilaa tafcaluuhu ma istisnaa mutasila mise waa munqatic hadal kaloo soomaalidu ay sheegaan baa jira oo ay yidhaahdaan mid baa la weydiiyo lagu yidhi ilaa tafcaluuhu erayada la midka ah tarkiibkaa iyo wax la mida ilaada ku jirta ma mutasil baa mise waa munqaic markaasuu waa mutasil munqaica markaasuu say macquulu tahay markaasuu waxaa tahay mutasilun biاljahli munqaطicun can اlcilmi saa waxaad ii weydiinaysaa in shardiyo laa ka daba dhacday isagii buu markaa ku soo yani markaa celiyey ya mutasilun biاljahli munqaطicun can اlcilmi hadalkaa hadal shabaha damaamiini baa wuxuu ku sheegayaa sharxulmuqniga sharaxa uu muqniga ku leeyahay ayaa shiikhii damaamiini la odhan jiray baa hadal shabah ku yara leh ayuu ku sheegaya marka ilaada la sheegaya waa tii basiidada ahayd ee ta murakabadee in shardiya iyo laa laysaga keenay yadu istisnaagii maaha ta laga hadlayana maaha haddaba ikhraaju maa lowlaahu la dakhala fi اlkalaami aw bixdaa akhawaatiha tacriifkaasi markaa wuxuu ku dhacayaa istisnaagii mutasilka ahaa ee kii munqaic aha inaanu soo gudagelin ayaa markaa ka dhalanaysa culamada qaarkood waxay dooneen ka munqaica laftiisa tacriif shamlinaya inay doonaan oo ay keenaan bay markaa dooneen marka waxay yidhaahdeen hadal macnihiisu markaa uu yahay yani lafdi ahaan inuu u soo gudagalo ama mafhuum ahaan inuu u soo gudagalo baa lagaga bixinaya ilaa aw biixdaa akhawaatiha oo mafhuum ahaan inuu usoo gudagalo waxay leeyihiin waxaa soo gelayaa yani munqaici lafdi ahaan inuu usoo gudagalana wuxua markaa uu noqonayaa mutasilkii buu noqonaya oo marka la yidhaahdo dahaba alqawmu ilaa ximaaran istinaaga munqaica ahi ilaaba ilaa waa wax calaaqa la leh waxa la soo reebayo waxaan shaqaba ku lahayn ya yani istinaa munqaica hataa laguma keeno ximaarkiiyo qowmku calaaqaa ku sugan alaabtay ku qaataan biyahay ku qaataan alaabtay ku rartaan marka waxaa la garanayaa caqli ahaan la garanayaa qowmku hadday tageen dameerkooduna inaanu ka hadhayn macnihii sidaasee la fahmaaya haddaba waxaa laguu sheegayaa dameerkii inaanu isagu tegina joogo marka ma dakhala fi lkalaami lafdan aw mafhuuman bay culamada qaarkood yidhaahdeen si ay munqaicana u gudageliyaan wa huwa qismaani muttasilun wa munqaicun istinaagu waa laba qaybood waa mid mutasila oo xidhiidhsan istinaagiisu waa itiaal iyo mid munqaطica falmuttasilu muttasilku maa kaana fiihi اlmustasnaa waa kuu ahaaday la soo reebuhu bacda min almustasnaa minhu ka laga soo reebaayo bacdi ka miduu ahaaday oo bimacnaa haddii waxa weeye aan la soo reebi lahayn wuxuu ku jiri lahaa kaa laga soo reebaayo ka qowlihi tacaalى fii shaأni nuuxin calayhi الsalaam waa sida hadalkiisuu allah uu yidhi isaga ilaahay korreeye fii sha'ni nuuxin nuux sha'nigiisa uu ka yidhi calayhi الsalaam nabadgelya korkiisa ha ahaato nuuxoo bimacnaa ilaahay nabadgelyada ha u siyaadiye falabisa fiihim alfa sanati ilaa hamsiina caama falabisa wuxuu sugnaaday fiihim qowmkiisa dhexdooda wuxuu ku sugnaa alfa sanatin kun sano ilaa khamsiina caaman konton sano oo ka mid ahaaday kunka marka laga reebo oo iyaga aanu ku dhex sugnayn wa haada alqismu qaybtani huwa almaqsuudu waa ka loo jeedo biitifaaqin xaal itifaaqa ay ku dheehan tahay oo baabkan mukhasisaadka marka laga hadlayo nooca mutasilka ah a loo jeeda istinaaga mutasilka ah a loo jeeda alistina marka la yidhaahdo mukhasis ah munqatic looma jeedee mutasilkaa loo jeeda la soo reebaha ayaa wuxuu ahaaday bacdi ka mida laga soo reebaha laga soo reebayo mustasnaa minhu waa ka wax laga reebaayo mustasnaana waa la soo reebe waa ka laga saarayo istisnaaguna waa adaadka faa'iidaynaya saarista taas yada wey marka la soo reebuhu hadduu ka mid ahaaday bacdi ka mida uu ahaaday laga soo reebaha oo la nooc ahaaday haddaan la soo reebi lahaynna uu gudageli lahaa marka sidaa loo soo reebaa waxaa la odhanaya waa istisnaa mutasil baa la odhanaya oo imika khamsiina caaman alfa sanatin bay la nooc tahay oo la jinsi tahay haddaan ilaa khamsiina caaman laga daba keeni lahaynna oo la raacin lahaynna waxay noqon lahayd oo faa'iidayn lahayd kun sanu dhexdooda ku sugnaa laakiin waxaa diiday in la yidhaahdo kunka sano waa ku dhex sugnaa dhammaantood waxa markaa diiday kontonka laga reebo ilaa khamsiina caaman la yidhi halkaa inoogu joogo wallaahu aclam